اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم وسلم يا لطيف ربي وصلاة وعصم يعني يا كريم اما بعد فاني يعني لما وحيصة عمر كبان نبigii salaamkii waxaasi kabacdi bismanadii faini yani lama markay kuntaan ahaa muxiban ilawliyaai koo jecel awliya lisaalixiinta oo suufira caarifiintana caashiqay makaan ahaaday oo min ahli duq ahaayeen duq ahalkeedi duq manis hormar lakin mes ahay macnaha duq waxaa dhahaa ilaah aqoonsiisiyedi waxawaaya cibaara an nuurin cirfaaniyin cibaara oo nuur oo macrifa ah oo ilaahay xaqa ahay kudigaayo markiisku soo feedno ooyadii quluubtoodi taasoo kala saarayaan xaqa iyo baatilka kasi ayago eh, hana ka guurin kitaab iyo eerkiisi abiduhka kaasa la dhahaa dadka waaas ahal e ala dhahaa anta aan soo sheegnay war shookay ahaayeen ahlu shook ahaayeen suufiyadaas shooka ahelkeedi ahaayeen macnaha shook waxaa lahaa nizaac lqalbi ilaa liqaa lmaxbuub eh, ujiidku qalbiga maxbuubka la kulankiisa watadriid tadriidka ahelkiisi ahaayeen tadib waxaad ahaa o nig ilaahay kasoo heergiyo koonka dhanta khadi laga saaro laga baabi'iyo sifta laga xaggeeda laga baabi'iyo ana sufiyada oo aarifiinta oo ah dadku haala korshay u ahl ahaayeen ko jeclaan ahaayo walinfiraad u ahl ahaayeen keli ahaasho oo makluuq laga keli ahaado ilaahay lo keli ahaado ahalkeeda ahaayeen umuri an marki umuri an marki ahaadi kalaami ko nabaltoodi iyo xikaayaadtoodi fi kutubi lxaqaaiq wadaqaa'iq ay ku warameen kutubada xaqaa'iqda ka hadlay waxyaalaha daqiiqada masaaisha oo aada daqiiqi ah ay ka hadleen oo aada ah, xikaayaadkaas oo aada jeclaan ah, markaan ahaadi ah, nafisaati oo oo wanaagsan aljihaad oo nafisaat oo gaaliga ah aljihaad oo wanaagsan xaqaa'iqaas kutub kutubadaas yani oo aada jecel qulta fi maxaasini dikri dikrihim digrigoodi wanaag wanaagyaalkeedi maskuxiin ku dhahay oo fi macnaa maanahaaneysi ama hadlaayo waxaan dhahay sacadni waxaa iwaadi dhawaai xubihim xubigoodi waxyaalihii uwaay ay iwaayeen ahwa dikrihim ay iwaayeen xuskoodi jihadiisa ay iwaayeen idama kitaabina ay iwaayeen xubigoodi wixii asbaabteedi macnaha wixii oo xubigoodi dawa wixii oo uwaceen isana kitaab inay uwaceen xudigoodii dawaacidii uwa kuwoodii wacaayeen inaan kitaab ankusiyo fihi lubnu baabin sheega oo khaaliska xuudhiisi fiigiisi ahaada bihii ahaadi min xikaayaati lmalaahi dadkiis oo kuqorxoonaayo oo wanaagsanaayeen xikaayaadkoodi mulaaxakooda u wanaagsan fiigeedi ahaaday xikaayaad kuwooda u wanaagsan fiigeedi ahaaday oo maxaasin afcaalin ahaaday xikaayaadkaas fiigeeni ascaarshii wanaagsan oo iyaga dadkaas oo sufi jireen iyo xusnu kitaab kitaabkooda oo wanaagsanaayo fiigeedi ahaay xikaayaadka wafadli karaamaatin ahaadi fiigeedi karaamaad oo dheeraade eh. wa ahwaalu ahliha ahalkeedi karaamada ahalkeedi ahwaalkoodi ahaade waxaali maqaamaatin ahaadi kitaabkaas fiigeedi maqaamaad ka koreeyo waxaas oo iftiinta di hubaadi hubayaalo jafku huba kifaaf waay askay kubayaalo oo min anwaar nuur xaggeedi ahaadi fi dirwat lculaa maqaamaad koreeyo yani meel uu koreeyo fiigeedii ahaatay sahad waxay ku iftiinti kubayaalkaas oo nuurke fi samaahi lmasjid ku aftiin sharafka samadeedi bisa shihaabin sidii oo yani oo waxyaalaha oo oo ifaaya oo agkaba u arkaayo shihaab aa dubaab dumbaabur may dhaan lifaas may dhaan hun duqadawa dabaabur famasli samaawaati ay ku noqon tahay shihaab waaa qaamuus kalo kufisir wax kasto oo ifaayo oo dab kasoo dhalaayo holu fisiri shihaabka oo dab a ah kasoo dhalaayo waay tashbiih aa loo wadaa ifideedi a mushabahay kubayaalkaasi oo maqaamaadkooda ku aftiintay samad waxay uka noqotay lisamaawaati irtifaacan koreynta warifcatan koreynta bixadrati lqudsina ka noqotay ay uka noqotay fiigeedii fi shariifi rixaabin yani moorada oo xadaradaas mooradeedi sharafta lahaay fiigeedii rixaab jamurahba waaye guriga banaankiisa camal meel oo banaan oo gabalbeerta camal lahaa faarwaahum dadkaas oon kutubtaan ku sheegaayo oo maqaamaadkooda si aan soo sheegi ahwaasho karaamaadkoodi waxaan sheegaayo oo arwaaxdoodi taftaahu wa waa neefsataa shookan ilow darteedi jaceelka oo ziyaadaba ahaa shooka watajtanii jamaalan ay aragtaa arwaaxdoodi jamaal oo lahaa yabdu oo udaahir u daahiraayo bishoo kashfi xijaab xijaabka oo kashfiga loo loo feedo oo udaahiraayo waxay aragtaa arwaaxdoodii xikaayaad umuur waaweyn waayo hadda aniga oo oo sifey karin xikaayaatuhum xikaayaadkoodi yuxyi lquluubas nooleyaa simaauhaa maqalkeedi ah, qulubtas nooleyaa yurwi damasaadikon oman oomkiisna waa wa wa wa wa waa tiraa jacod bisharaab shacraab macaan oo sharaabkeedi macaanaas ku tiraa taqayabtu minhaa waxaan ka doortay xikaayaadka oo xubtaan waaweyn aan sheegi doono wantakabtu maxaa aan ka xulay maxaa tiran waxyaalaha oo wanaagsan liahli lhawaa usugnaaday walcaashiqiina liahli lhawaa iyo walcaashiqiina tawaabi oy khafaalahaayaan oo caqligooda ay khafaalahayan dadka xisqi usaaib dadka caashiqiin maana laba ahlihawa caashiqiin wa ahdaytu waa hadiyey astahay fay yaahaa xikaayaadkaasi carabteedi limushtabitii bihaa ninkii isdoonkii carabteedi oo qubsahaayo an hadiyey biroori dayaaxiini lquluubi ahaatay roori dayaaxiin kitaabka magaciisa waaye quluubta reexaanyaalkeedi beebteedi kitaabii kitaabkiyaan wadaa hadiyatu khaalin waaye kitaabkan kii ka khaali ahaa hadiyadii min hawaa xusnihaa wanaageedi jaceelkiisii ki ki hadiyadii ka khaali aheed waaye niman dacaahu hawaaha ninkii hawadeedii jaceelkeedii wahay dacwa kashfi niqaabixna hawooga oo loo wajig loo qaado xaggeeda ah, ah, ah, jaceelkooda isku wahay wasameytu hada kitaab birood rayaaxiin xikaayat saalixiin saalixiinta xikaayadooda si yeeli ahaa rayaaxiin jamcu rayxaan waay walaqabtu waaa binusrati cuyuun si ay isha ay kula ay kula saheed ah, nawaadir wax dayaan tuxat lqulub bilhawaadir aan kula qabdayasnaay aan la aan uu magac daray quluubta oo haadirka ah, eh hadiyadoodi aan uu magac dar aan uu magac daray aan laqab qoodin fi xikaayaat saalixiin ahaadi iyo walawliyaa ilaa kaabil ahaadi intaqabtu wa wa wa wa doortu wantaqaytu waxaan kusoo xulay wajamactu waa ururiyey waalaftu waa isku soo muumay min kutubin cadiida aan kusoo xulay aan kusoo aruriyey aimati an usugnaadi kibaarin oo waaweyn dawi manaakiba xamiida oo markabyaalkoodii dhamahdiyo minhum waxaa kamide dadka kutubahooda kasoo qaaday alimaam xujat abu xamid alghazali ninka sanif abu abu qasim alkusheeri ninka lisaaka kusheeriyda alif sheekh imaam shihaab sarwadi iyo sheekh alimaam abu cabdullahi mohamed bin ibrahim alkhayri xaggiisa kutubadooda kasoo qaaday sheekh alimaam taaj ibn cabdlah ilahi الاسكندري سينا منك الله هو الفكر والشيخ ابو العباس احمد بن علي الصالح جيسان سوقات والامام العالم ابو الفرج بن الجوزي والشيخ الامام العالم ابو عبد الله محمد بن قدامه المقدسي جيسان سوقات والشيخ الإمام العالم أبو الليل نصر بن محمد السمرقندي حديثا سوقال والإمام العالم أبو العباس أحمد بن علي حديثا سوقال عرفوا هذه قالوا افون صناعي ابن الطيباني واخرون يقووا كله طول عددهم او عددهم او tiriskooda dheer ahaa dirasiriga meel uu kuso غayr haulaa alcashar atama kaan ahayn radi allah igan kutuunood waa kasoo qaaday radi allahu taala canhu ilahay karaada hada xaggood owtactu waxaan aan dhigay kutubta fiigiis waxaan wadaaca dhigay hamsat miati xikaaya shan boqol xikaaya iyo hamsatu fusuul shan fasal minhaa waxaa kamida shanta fasal faslaani muqadama waaye lama fasal muqadam waaye wafaslaani khaatima lama fasl waa lagu khatimi wafaslun khatimat lkhatima khaatimada si oo khatimeysi waaye wabilahi ilaa tawfiiq waafajinta ahaatay bacdiya korkiisa istiqlaal talasaarid ahaa talasaarashada ahaatay alfasl alawal min almuqadama fasalka hore muqadamada oo hore waxawaaye waxay ka haday min fadaa'il awliyaa wasaalixiin awliyada saalixiinta fadaaishood shay kamid eh walfuqaraa walmasaakiin ay ka hadaysaa ahanina fasal kalaamaad fi isbaati kalaamaat alawliyaa asaadaati ahayd oo madaxda ahaay alasyaada doorto walfasl alawal min alkhatima fasalka horeeyo fi waxaadka jawaaba can inkaarin inkaar inkirid oo waqaca ka dhaca min bacdi fuqahaa lmusanifiina fuqahada waxsanifaan bacdigooda xaggooda fi bacdi xikaayaatihim ishaaraakoodii bacdigeedi siigela ku dhacay wasanina fi bayaani madhabihim madhabkooda la cadeeyo fi caqaaidihim caqaaidooda siiyeen madaahibka ay kuleeyihiin la cadeeyo saasas waaye wafasl khatima khatimada fasalkeedi waa fi tawxiid raxman ilaahi raxmaan ahan tawxiidkiisay ka hadlaysaayo faraf oo qaar oo kamida biqurat jinaan janayaalka waxyaalaheeda la wanaagsado nicmayaalkeeda oo la wanaagsado daraf kamida ah ay taadeysaa maktuuman iyadoo lagu katimaayo bimajli khatim alambiya ambiyada nabiga katimi amaankiis wataaj alasfiya nabiyada ladoodi taajkoodi ahay sala allahu alayhi wasaana washarafa wakarama wacadama alla sharafa alla karaame alla weyne walxikaayaat an ilawliya laga sheego awliyada xaggooda la xikaaya sheego saalixiin iyo masaayikh suufiya waahlu ladin ahlu saalixiin saalixiinka almajhudiina minhum kuwoodi majhudiinta eh iyo kuw kuwoodi saalixiinta eh oo oday qaadeen asaadiqiina oo run sheegaa minhum asidiiqiina iyo kuwii oo runta badnaayeen sidiiqiinta walfuqaraa almubaarakiina fuqaradii la barakeeyey mujaahidiina iyo jaatan walzaahidiin walcaabidiina yantaficu bihim yantaficu bihim insha allahu haaf intifaaca الزهاد والعباد اف اف اف baabkaan hikaayaadkaan dadka zaahidiinta dadka caabidiinta isaad ahludiin iyo ahludiinka wataqwa bihaa quluub lmuridiin muridiinta quluubtoodina waa kuxoogawdaa xikaayaadkaani sababteeda kamaana weyna an taaj alcaarifiin caarifiinta taajkooda xajiiska u warini طب العلوم هاي سيد الطائفة والصوفية سيد سوريا المشغولة بالله مشغول سنة عارفة وقاصة إلهين cabdilqaasim ahaa kunyadi aljunayd ahaa kabsat allahu ruuxahu of ruuxiisa allah dhahiro wanawara dariixu allah nuuriyo dariixiis inahu kiila waxaa layidhi lahu mali lmuridiina muridiin maxaa usugnaayo fi mujaadaati alaxkaam axkaamka waafasideedi maxaa uu sugnaaday al dhahay qaal waxaa tahay alxikaayaatu xikaayaadka jundun waayo min junuudi ilaahi oo ilaahay junuudiis kamide daqwa waxaa ku xooga waa bihaa xikaayaadka quluub lmuridiina muridiinta quluubtooda qiila lahu waaa hal fi dalika shaahidun inaa quluub lmuridiinta kuxooga waa xikaayada oo suufiyada waa shaahid ma ahaadi wa daliil mu aasa faqaala waxau dhahay radia allahu canhu nacam ha qawluhu tacaala shaahid e wakula naqusu calayka dhamaankooda mukhasisiina korkaadi min ambaai rusuli rususha ambaagoodi xaggeed ma an ufasisina ankuufasihina oo nufafitu bi ku-aadaka ku-aadkaadi an kusugeeno qalbigaada an kusugeeno ankuufasihina waay amba rususha asbaarkooda xaggeed taasa udaliil marka dadka ooliyihina macnaheedi le waa kusagoodi igana qulubta lu adkee haa ilaahay suruuftaay alla ku adkeeyo midista allah ku jiro wakadalika taas oo kale rukiya waxaa laga wariyay alsheekh asaalix alkabir xagiis waxaa laga wariyay alcaarif billaahi ahaay alkhabiir ahaay khabiirka ahaay abi sulayman ahaay ku magis radia allahu tacaala canhu allah karaadaana qaala waxaa abu sulayman ikhtalaftu waxaa una nafti arkaay ilaa majlisi bacda alkhasaar dadka ilaa kufaasa dadka fisheeyaan oo fisooyinka shesheeyaan qaar kamida majliskooda una dhaqdi faahara kalaamuhu fi qalbihi kalaamkiisi qalbigeya saamey falamaa qumta markii soo joogsaday lam ya lam yabqa fi qalbii minhu shay yani qalbigii wixii sheegi wax mukubaakay ahaanin oo tacsiir ah mintii fadhiiles ahay tacsiirka saamihay markii soo joogsaday wixii oo saameyn oo qalbigee oo hadalkiisa abjiliisan wa wa waa ka baaba-ay wax maku herin facuudtu thaniyan maalina maalina unaqli wasameytu hadan waa soo naqli wabaqiya fi qalbi qalbigeeya waxaa ku baaqi ahaaday asaru kalaamihi hadalkii saameyntii fi sariixi jidka fiigii intiisoni waa ku baaqi ahaaday uma dahabtu waa bahay uma dahabat waa iga baxday asaay waa iga baxday faudtu haalian uma uma haddana waa soo baxay iskale faudtu haalian mar sadexaadaan soo baxa fabakiya hasaru kalaami fi qalbii qalbigay waxaa isku baafi ahaaday kalaamkiisi saamayntiisi xataa rajactu ilaa manzili ilaa manzilkeega an u dhaqo ilaa eh, manzilkaan ka tago markaas waa saameynta hadalkiis waa inuu baaqi ahaayatahay markaasi fakasartu aalaati lmukhaalafaat mukhaalafaadka aalaadkiisa jiyey wixii oo oo oo daaca ahe eh, eh, dhan waa sooba keeni waay macnaha walazimtu ariqata ila ariqa ila llahi tacaala ariiqa oo sufiida oo ilaahay gaarsiinaya laazimi ulamaa xakaa xukiya lisheekh alcaarif ilwaacil markii loo sheegay sheekii caarifka ahay oo waalidka ahay yaxya bin mucaad alraafiyi la dhegeysa radi allahu taala canhu hadihi xikaaya loo sheegay oo abu sulaymaan ku dhac oo waxaa la qatay qaala waxaas usfuurun sibray sibray yalaal dhahana oo istaada oo ugaasada waaas dhahay kurkiyan shimbir weyn al dhahaa oo oo shimbir weyn waayo oo midabkiisa booran oontiisa waa dheeryahay lugiisu waa dheer yahay jidka waa kagoorsan yahay hilibkiis waa yar yahay biyahaas asusanaya dhahay shibraas waa weynka waaye usfuur yani bilcusfuuri algaas ninka kisala sheegaya wadaa hadalkiisi waa ninkaani oo tactiirka asgili waaya ninkaas khaaska e eh, usfuuras kushabahoya mao waxaas ogaasada korkii kurkii waxaas wadaas abu sulaymaan jaaranias wadaan weyn oo olid waa weyn as ahay nikaa nin kista oo caad oo shishigaayli tahay saasaysi waayo maanaa nikaayaadka oo oliida la isheekayaayo nin e, kasta sufula e, malyareesto tacsiir weyn aas leeyahay hadalkaan nikaayadan saasaan kasamayna wakadalika dalagana ana rakmata mani dhiman raxmata raxmata inasiyaa umaleeyahay wakadalika sababta ogalaas ahay dalagana waxaana soo gaari ana raxmata naxariista tanzilu inda zaki saalixiin saalixiinta xuskoodii xiskeeda inay soo tegihayso haltaan soo gaaray uma ini caraftu waa xalfay alxikaayaati xikaayaadka sinaagaalkoodi yaa xalfay xikaaya nibanki soo wari soo ma sheegaya waa xalfiyaa tahay xikaayada laka bilaawaa bisasliha macnaha isnaagka hormaryahay ragbatal bistisaab anoo jirihaay daasasho haaraha uyaali daasasho aan jirihaaya uyaali iyo wacilman aan ogaahay ahaana u yaali liana man laysa fi ictiqaad minkii ictiqaad kawin oo suufi ismigoodi ictiqaad kawin laa yufiidu fi isnaad hataa haddii isnaad loo keeno minkii xikaayadood la sheegaayo wax muusara wax muusaaideenaayo waama maman istaqadon minkii fiihi ictiqaadkoodi uu fiihan ictiqaadkiisa u fiihan inuu yamtaficu bima samica canhu madidka maqlo oo ku intifaaca walaa yatawaqafu mku على ثبوت الأسانيد القوية أسانيد حوغلة نصباره مكجوبش ها تتوقف الأحاديث النبوية في أحاديث النبوية وأسانيد مكجوب عمل إذا ليس يترتب على ذلك معايا الإسناد ضعيف كحياء حوغ كحياء أحاديث كذي تاتو كلمة كان سخاتس أصحوغا انتفاع انتفاع انتفاع ناس ارتخاص قوة حقوقها إذا ليس يترتب على ذلك الشيء من الأحكام الشرعية وحان وإيه ماركتي ومين وين حكايات كودي وأحكام شرعي صفلها هاي ما عقولي فالمسلط حكاية وعزية لواي وعبي حكاية وعبي هواي فينبغي مكوحة أولى an yartacida bihaa ninka aswaanta moolaakir askinkini ah, ikrida oo sisir la weynay leedahay waqad qaala shuyuuk radiallahu canhum eh, shuyuuka oo waaweyn waxay dhaheen ilaah kalaad aade aqalu cuqubati munkir cala saalihiin ninka oo saalixiinta inkiraay cuquubadiisa yar waxa waaye an yuhrama barakatahum barakadooda in laga xarimo laga reebo barakadooda ma ashelin qaalu waxay dhaheen haddana waxaa kalaa dhaheen wayuksha caleyhi su-lkaatima ninka oo saalixiinta inkiraaya karaamaadkooda mansabadooda maqaamaadkooda waxaa loo cabsaa kaatima xumo ilahanka nacuudu billahi min su-i lqada ilahay kamagan gali qabaa oo وقال الشيخ العارف بالله أبو تراب النقشبي وحاجي رضي الله تعالى عنه إذا ألف القلب على رابع عن الله حديث قلبك وفصه إلهي عجيز جيس إلهي عجيز من الجيس تطارق خير كتبتي وتعالى كان يذكر هاي qofka qalbiga ya saxifathu lwaqiicatu inaad wax kasheesheegaad ulasaai weysaa fi awliyaa ilah awliyada ilaahay inaad duro oo aad kasheego aa ulasaai weysaa axwaashiis dhan waaa le hoosa dhigaha awliyada inaa aad kasheesheego maxaa yeele qalbigiisa caadaya shiciyoobe aa ufartay inaa ilaahay kasiiyo marka tana asigan wax loo dhigaa oo ilaahay awliyadiis inaa aad kasheesheego ilahay kamanka akaa ilahay ilahay managa mid yeelo qal sheekh alxaaris abulfawad shah fi shujac alkarmani waxaasi radi allahu canhu ma tacabada mutacabidun biaktara min ataxabub ilaa awliyaa illah macnaha nin cibaadeysto marku cibaadeysto wax ka ka ajir badan inaa lisjaclisi ilahay oliyadiis lajaclaado oo ilahay oliyadiis lajaclaado wax ilahay lu caawido oo ookaadka ajir badan kan wax ka ajir badan muluuc daadeedtaal dhahay oo oliyo ilaahay la jeclaado maxaa yeelay liana maxabat allahi maxabata awliyaa ilaahi tacaala ilaahay awliyadiis maxabadoodi daliil waaa daliil utahay calaa maxabat illah ilaahay jeclaan waqaala al-ustaad cabdulqaasim bin radi allahu canhu waxaa jiri atasdiiqu bicilmina cilmigaa la oo nabad yeelo oo lacaaridin haada oo kane tasawufka waaye wilaayatun waaye naftigeedu wilaaya waaye yani wilaaya kubra waaye una kubra tan weyn maloo wado weyn waxaa gaara ah inaa camal badan lolimaan kooda asraacd an ah. laakiin eh, rume oo rume oo lacaaridin oo tiro inta heeloo nabad yeelo lala raacin wax laga shay shay haqkeeda ilaahay waayo abdana inta ulka inta inta istafadino tasbiiqaas waa qabnaa insha allah ishaaradan waa wadanaa ilaahay ilaahay sayfi oo abulqaasim junayd bagdaadi oo oo meehan ku tilmaamayo ilaahay yani ahal waa unahay alxamdulilah waxyarba yani maxabana waa waa noo dheeryahay on wadano تصديق نفسك علامة المحبة لو يجيك عليه وحوص ما قلت حكايات هاي والناس ليك مصنف كاتب ويا على الكان على أربعة أصلا يمكن الفقايا وصو هذا كان جديد وهيرك تتقرع القسم الأول خير صغيرة حتى لهم تصديق بعلمي تصديق وحاصل لفظي علمي غالي هو العلم في تاريخه وهو حاصل لفظي تصديقه بعلمه علم غير إلى يوميها والعلم بطريقه طريق غير إلى أغادا والذوق بمشهور بهم وأحوالهم وحي إيجا عوين إيو أحواشولي إنا استخدم جو اسم تاسواي اسم وراء تاسواي تصديق نواقوان طريق غيرنا تصوف كان علم يبليهين علم بطريقهم تاسواي تصوفكana waa bakteen dooq ahaane ay u dadkii aan kasowaranayn waa yani waxyaali caweyn jidkooda waa qaadeen waaye waxay igaareen waa gaareen waay maanaa oo maxaam ah kase walqism thani dadkaan ilahaas oo hore asal waa mustasdiq walcilmu lmashhuur lamade cilmi tasawufkan waa yaqaaniin waxay dhiiga oo waa rumaysan yihiin weliyin hadaladoodi duna doof doof malaha doof doof ahaan mu helin maqaamkaasi gaarin a wakismu halisn xasan oo tasdiiq waa rumeehayaa dadka cawaamta badigooda waa ariqa yani tasdiiqaas ay leeyihin walqismu raabicna lam yaxsulo min asalaat shay saddexda malaha nacuudu billahi min alxirmaan ilahay barakadooda inaasan xaariman kama inkamin tawfiiqi kufraana waydisina wahaa ana anigi waa kanaa أخون سنة أكراف سنة بأمن قال عن أوالي وإسريه ويا عدالة صارت وين لا وين أصاب بسيطة أو محامة الجاهدين مر الله مر الله مر الله مكي محامة qofka istihaaya waxay isku arkaayeen inay dadka hooseeyaan ninkaas waramooda adab weynaan ku jiraa waxaa ismooda anig waa qoonsanahay waa islaamsana anigna xawaashoodi goofoodidi iqaali ahay goog waa nisoo fiskade nafsi jaahilun bicilmi taxqiiqihim taxqiiqooda cilmigiisna waa ka jaahil ahay caajizun can subuqi tariiqihim waa ka caajiz ahay laakin ani asmaa nuxibuhuma ahay nuxibuhuma ahay unakana insha allah maxabadan waa wadanaa inkastoo maxabada la helo horeyna mumkin bisidqihim inaanu runshiga waa yaqiiniha wa fihim qultu fi dadkaas aan kasoo hadalnay oo iskusid waaweena maxaan ka dhahayaa hadalkaan sheegi doona maxaad dhahay alaa ayuha alfatatu ina tabiifikum alaa daylikum waalun shicaafuaaaquhu manaha dadka saadaadka oo مسيرك وطريقي هاتاي ريسكي وكو أدك هاتاي شعاب أخافه هاتاي جيسكي سوى مرنا وكو أدك هاي أخاف وحواه أخاف أخاف أهم ووليه جب أخاف ووايه كيف أولا مراي وجبش نوو هاي كتاب بكا ما سوى كرانك ولا أروى أدك هاي وايه طريقهم تحديد وايه هاتاي تحديد سيفي سيفك farkeeda camal waayo afkeeda camal waayo lilahi daru man yakunu calaa xadi siyuf dihaabuhu waxaa yaab le waayo manaha lilahi daru manaha daahirkeeda mulawada usuub tacajub le waayo manaha waxaa alla waxaa yaab yaab badnaaay qof oo xad siyuf kusocaayo oo kusocaayo oo dariiqa uu tagaayo leha wainii wain xaajun arani xifdikum aniga askaay xajibe haba we haba iee kii jaclaha ahay faantum likalbi kalduhu wa muhaabhu idinka aad tahay kalbige hawtiinasa kalbi hoogaa waayo wamahaabhu kisuna mays makahayaatiina hay kal waxaa laga keeni khalada khaldan ukuluudan macnaha darar iyo bucfigiya kudaayo waan o odwil areed asyahay mana macnahaas aa qalbigay rogaawaya waalmin fatanfikum calaa jaddi caajizin halkoo nin manigu jiro ya oo ininka niga mide oo ninka caajizke oo soo jiidaayo oo meshi inkasakiisaa sadid oo xoogiisa daran sahlun caleyh sidaabo o usahlan inaad soo jiito oo oo moradin lakin fakiiro fakirka yaasay ahaay laysa cindahu siwaa hubigin meelkood waxaan ahayn maqabo daazaatuhu warikaas kan waaye daadkiis waaye taagiis waaye kor ilahay safar kor ilahay waa gaadiidkiis waaye ilahay bidakanfacu ku anfac waxaasi waxshuru maahum unu kulmi nacigoodi wacamir binaa qalban ah, qalbigaani ku camir danaaha kharaab oo kharaabkiis yoolow qalbigaas wasali calaa man fadlum khayru fadligi kusali unaxriiso nabigii fadligoodi oo sida fadligiis kusoo kusoo kusoo kusuwantay khulaasatuhum khulaasadooda in ay tahay min dalmudaafi mudaafigu maxaani khaaliska ah mudaafkiis ay tahay khaaliskiisi min dalmudaafi ay tahay nabigas waalitaa ومن خير آل <coughs> خير آل خلاصتهم آسكي وخير بنا حضور عشان في البرايا عن جوين وصاحب من وصاحب من الخلق كل آله وصحابه آه. من الخلق خلقه حجوابي حجوابي كل آله وصحابه أي من آلتي حجوابي وصاحب من من ساعد الخلق كل خلقه لما آله وصحابه أيهين محمد المختار هاي yihiin muxamed ilmukhtaari ahaay min aali haashimi min khayri aalin macnaha aalki khayr badan ahaay fi baraaya nabigas walaalo iyo saaxibi man nabigii saacadkiisa alkalku kulun aaluhu saxaabu aalkiisa saxaabkiisa محمد المختار من آل هاشم لقد توفي يا في الوراء الغيث ياتي أدوار صحابه صحابي تسع في النهاية الفصل الأول من المقدمة الشيء من فضائل الأوفياء تبين ما فوق رجل